assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo afartanaad ee kitaabka laxyij waxaa la yidhaahaa eh, lafka lafta garhka ayaa laxyi la yidhaahaa laba laxyi baa marka qofkiiba uu leeyahay eh, waa labada hareerood kuwa ahee timaha garhku ay kasoo baxaan hareedkuu ka baxo halka ay isaga yimaadaan foolasha hoose ee hoostooda ku hagaagsanna diqni baa la yidhaahaa marka carabkii wuxuu u dhexeeyaa labadaa muxuu ahay labadaa laf ee midkii wabelaxyiga la yidhaaho ee dhanka midigta iyo dhanka bidixda ah yuu udhexeeya marka labada lafgar waxa udhexeeya waa carabka wamaa bayna rijlayhi iyo waxa labadiisa udhexeeya waa farjiga labadaas qofkii ii damiinta oo labadaa ka adkaada adman lahu اljanna jannana wuuna u damiinanaya muttafaqun calayh labadaana waxaa sii daran carabkaa sii daran carabkaa sii daran oo qofku cawradiisa inuu xaslan karo oo zina uu iska celin karo oo weliga aanu zinaysanin waa dhacdaayo waa fara badan tahay alxamdu lilah laakiin inaanu qof weligii waxun aanu ku hadlin oo carabkiisa xan iyo been iyo wax sidaas iyo dad isku dirdirid iyo uu wax faan iyo wax sidaasa inuu ka nabadgalo carabka aanu ku dembaabin allow yaa yaa ka nabadgala kaas rawaahu ah, mutafaq caleyh weeya وcan abi hurayrata radi allahu canhu annahu samca rasuula اllahi sal ly slm yaquul ina alcabda la yatakalamu bilkalimati ma yatabayanu fiiha nin baa wuxuu ku hadlaayaa erey buu ku hadlaayaa oo aan u fiirsanaynin aan u fiirsanaynin ogaa kale af oo dhihi doonta muxuu ahay aanu u malaynay inay halkaa gaarsiisan tahay arin fudud iska tuuraya aanu ka fiirsanin natiijadeeda iyo intay la eg iyo halkay gaarsiisan iyo yazillu fiiha wuu ku siblanaayo muxua ku taraaraxayo ila annaar abcada mima bayna almashriqi waalmaqrib in ka fog intay gabal udhac iyo qorax ka baxaysu jiraan in ka fog uu naarta kusii hoobanayo sawtiisa ergaas khafiifka asaabtiisa naarta lu galay bal marka waa eray isagu iskala fududaaday kii uu garanayay ee uu ku dhiirraday maxaa umalaynaysa kuwa aanu islahayn baba eray xun oo isagoo aanu islahayn saas usii weyn yahay oo alle uu ugu caroonayo naar uu ku galaayo wa macnaa alxamdulilah wa macnaa yatabayanu yatafakaru anahu khayr am laa una ka fakira inu khayr yahay insha allah وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد la يتكلم بالكلمة من رضوان اللahi تعالى kana labadii noocba ka hadlaaya kelimada fiican iyo kelimada xunbaba kelimada fiicanu khayrka ay leedahay walow qofka aan uba malaynayn inay halkaa gaadhayso iyo kelimada xuni sharka ay leedahay walow qofku ay isaga iskalaba fududay wuxuu leehay marka qof baa wuxuu ku hadlayaa bilkalimati min ridwaan illahi tacaala ere oo alla wuxuu ka raalli noqda oo fiican buu ku hadlayaa maa yalqaa lahaa baalan aanu qalbigiisa aanu siinba haynin oonu u ebayeelaynin yarfacuhu allahu biha daraja alla subxaanahu watacaala uu darajo ku dalcasiin ere iska fud wain alcabda la yatakalamu bilkalimati min sakati illahi tacaala addoonna wuxuu ku hadlayaa ere oo caro alla oo alla wuxuu ka caroodo ah laa yulqi lahaa baalan yahwi biha fi jahannam uu jahannam ugu sii hoobanayo muddo dheer horaha albukhaari ayb marka hadalkii kiisii fiicnaana saasuu wanaaggaasuu leeyahay oo waxaa ka soorooda eray yaro aadan islahayn sidaas u fiican yahay oo intaasoo khayr u leeyahayba inaad saagtiisa janna ku gasho alla kaaga raali noqdo kii kalena waa cagsigiiso eray yar aadan islahayn halkaasuba yahay sidaasoo dembiba u yahay haa khalaas walciyaadu billah wa alla kugu caroodo oo naar aada ku gasho qof walaba marka ka fiirso waxa aad ku hadlayso rawaahu bukhaariy وعn abi cabdالرحman بlال بن الxاrث الmزني رضي الله عنه أna rasuul الlah صلى اه سلم qاal إna الرaجuلa la yتklم bالكلمةi min رضوان الlahi taعaalى ma kaana yadun aanu u malaynay an tabluغa ma balغت halka ay gaadha inay gaadhayso yktb اllahu lahu bha ridوaanahu ilىa yوma ylqاah alla subxaanahu wa taعaalى uu raalli ahaanshiisa ugu qoraayo ilaa maalinta qiyaama raalli ka yahay oo isagoo raallikaa maalinta qiyaamaha loo keeno wain arajula la yatakalamu bilkalimati min sakhaati illaah nina wuxuu ku hadlayay ere oo caro alla ah alla wuxuu ku caroodo ah maa kaana yadunna an tabluga maa balagat yaktubu allahu lahu biha sakatahu ilaa yowmi yalqaah rawahu malikun fi lmuwaطa wtirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix waana sia u sheega xadidku saxiix weeyaan saxahu lalbani fi saxiix iljaamic ayib wacan sufyaan ibni cabdillah saddexdaan xadiidba marka arrintaasay isku raacday xadiidkii muxuu ahaa a labadii xadiidkii abu hurayra iyo xadiidkan bilaal ibn اlxaris aad iyo aad isugu macno dhodhow وعn سfyaan بn cabd لlaahi allahu canhu qaal qultu ya rasuula الlah xadiثnii bأmri actasim bihi actasimu bihi yani atamasaku bihi iiga waran arrin oo aan qabsado aan kaa qaato aan qabsado ku camal falo qaala markaasuu yidhi qul rabbi allahu huma istaqim rabbigay waa alla dhaho toosnow waa riwaayo kalena waatay ahayd qul lii fi lislaami qawla laa as'alu canhu axada gayra oo haddana u dhihi jiray qul aamantu billahi uma istaqim maana kuwa isku mid waa laba eray oo keliyahoo diintii oo dhanna soo koobtay oo alimaamu nawowi radi allahu canhu uu ku daray kitaabkiisa arbaciinka ahe uu u alifay axaadiida jaamicadahun keliya inuu kusoo ururiyo diintii oo dhan bay labadaa erow ku koobay iimaan iyo iyo camal saalixoo nadiidkuba weeyaan iimaankiina aamantu billahi ma rabbi allahu baa soo koobtay camalkii saalixahayn oo dhanna istiqaama soo koobtay taasuna marka waxay fasiraysaa qowlahu tacaala in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa yaxzanuun ila akhiri iyo aayadda kale iyaduna la ku dhow min suurati اlaxqaaf qultu yaa rasuula allahi ma akhwafu maa takaafu calaya waa halkan maxalu shaahidkeeda waxaad iiga baqayso maxaad igaga baqdin badan tahay oo inuu dhibaato ii keento aad igaga baqayso faakada bilisaani nafsihi carabkiisu isqabtay oo uma qaala markaasuu yihi haada kan kana kaaga baqaya rawahu tirmidi qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay weeyaano xadiidku waxa weeyaan waa صaxiix sheekh اlalbani صaxiix buu ka dhagaya fi صaxiixi sunan ibni maaja ayuu ku saxiixiyey waxaan soo maray kan kula macno ahoo xadiidkii mucaad xadiidkii mucaad nebigu sala اlه alay slam uu dhowrka shay ugula dardaarmi jiray goorta ugu dambeysay uu yidhi waxa arrimahaasoo dhan kuusoo kooban ku sheega kan iska ilaali inta arab isqabtay ya ayib kanaan maxaa kan iska ilaali buu yihi marka waxaad iga qabsatay haddaad rabto aamantu billaahi deh oo haddana toosno markaasuu yihi waxaad igaga baqaysa ee aan iska ilaaliyaan maxaa ugu badan carabkaaga weey وعn بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم lا تkثروا الكلام بغyri ذikr الlahi فإنa kثرة الكلام بغyri ذikr الlahi qسوة للqلب وإن أبعد الناس من الله الqلب الqاasي rاه تrmidي wuxuu leeyahy ha badinina hadalka ha badinina dikriga all ayr si ha ku badinina faإna kaثraة الكalaami hadalka badintiisa bغayri dikr الlahi taعaalى lagu badiyo qaswaة lilqلbi qalayl buu qalbiga u yahay oo qalbiga qalaliya waإna abcad الnaasi min allah alle waxaa dadka ugaga fogaansha badanna meesha alle ugaga fogaansha badanu alqalb اlqaasi waa qalbi qalalan rawahu tirmidiy xadiidkan kadu ضaciif weeyaan oo ضacafahu الsheikh الأlbani fi ضaciif الjaamiع الصغيr وmishkaat الmasaabix wa silsilaة axaadiث ضaciif وغayriha marka xadiidkankood marka isagu daciif weeyaan laakiin waxaa jira xadiid isaw ku dhadhow oo halkuu kalaamka kanu ka dhigayo daxik ka dhigayo walaa tuktir daxik maxaha faina kasrat daxiki tumitu lqalb qalbigay dishaa xadiidu abi hurayra oo saasoo isagu jira qosol badnidu qalbigay dishaayo qosolka habadinina taasaa sax kanna marka macnihiisu isago naftiisu macnihiisu waa sax laakiin xadiid ma aha xadiid ma aha oo hadalka badan inaanu faa'iido lahayn oo bikayri dikrillaahi oo qalbiga uu qallajiyo waa arrin jirta oo muxuu ahay looga qiyaasanayo qosolka iyo wixii lamida ah looga qiyaasanayo laakiin isagu wuruud ahaan sida uma soo saxiix uma aha wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam man waqaahu allahu shara ma bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi dakhala aljanna qofku alla ka ilaaliyo ka labadiisa lafgar ku kala dhex jira waa carabka eh iyo ka labadiisa lugood ku kala dhex jira farjiga weeyaane jannu gelaya riwaayo kalena waa kaan soo maray qofkii labada ii daminta janna anu damiinanaya waa kana macno weeyaan rawahu tirmidi waqala xadiidun xasan waana xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu fi saxiix jaamic sagiir وعn cqبة بن cاamr رadي الله عnه الجuhني qala qultu ya rasuul الlahi man najاah maxaa nabadgelyada maxaa lagu nabadgalaa naar laga nabadgalay ciqaab allah qaala markaasuu yihi amsik عalayka lisaanak iska xaji carabkaaga walyasacka baytuka gurigaagu ha kula ekaado gurigaaga ku koobnow makhaayada fadhiisi iyo meel warwareeg iyo waxyaalahaas iyo iska dhaaf iyo kulankoodii waxyaalahaas markaad soolaadaada soo tukata ee shaqadaada ka timaado gurigaaga iyo carruurtaada iyo iskala dhex joogo carruurtaada waxbar oo adbiyo islaanteeda uu helyeelo shaqada wax kala qabo oo haddii waxay u baahan tahay ilmaha lahay oo waka wabki calىa khatii'atika dembigaagana la oy dembiga hadda ka oyda waa tooba keentay weyan dembigaa ka tooba keentay rawaahu التirmidiyu wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waa sida u sheega xadiidku waa صaxiix xadiidku صaxiix weya صaxaxahu الشheikh الألbani fi صaحيح الجamiع الصغير wa silsilaة الأxaadiiث الصaحيixa وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عnه عن النبي صل ل sلم qال إida أصبxa بن aadam in aadan markuu waa beriisto labadii xubneed oo nebigu salى الlaه عليه waسلم uu lahaa labadaa qofkii ka adkaada ee igu ballan qaada janaan ugu ballan qaadaya xadiidka kalena uu lahaa labadaa qofka alla ka ilaaliya jannu gelaya bal siday labaday u kala xoog badan yihiin waa kaan carabka ugu daranay yuu sheegayaayo xubnaha oo dhan siduu ta'hiir ugu leeyahay carabku carabka iyo wadnaha labadaasaa ugu daran xubnaha marka wuxuu leeyahay idaa asbaxa bnu aadam in aadan markuu waabariiso fa ina alacdaa'a kullaha xubnaha oo dhani tukafiru lisaan carabka ayay isu u khuduucdaayo isu dullaysaayo ay baridaa gundaha qabsanaysaa taquul waxay dhahaysaa sida ugu khuduucaysa weeyaane ittaqi llaaha fiina allana kaga baq arrinka iyaga iyo shaniga iyaga alla kaga baq fa inamaa naxnu bika anagu adaan kugu xidhan nahay fain istaqamta istaqamnaa wain cawajajta cawajajnaa haddaad toosnaato waa toosnaanaynaa haddau qalloctana waa qallocnaynaa rawaahu tirmidiy waana xadiis xasan a ah weeyaan xasanahu alalbani fi saxiix jaamic sagiir wamacnaa tukafiru lisaana ay tadilu watakdacu lahu way isu dilaysaa soo sirigtaa baryaysaa weeyaan وعn mعaadin radي allahu canhu qala qultu ya rasuula الlah أخbirnii bcamali yudkiluni الجannata wayubaacidunii min الnaar iga waran arrin oo janno igeliya oo naarna iga fogeeya qaala markaasuu yihi laqad sa'alta can caظiim wax weyn baad i su-aashay wainahu layasiir calىa man yasarahu اllahu tacaala waana u fududiyaa qofka alla fudeediyo alla noo fudeediyo arrin weyn ayaad weydiisay wax jannada lagu gala ilan wax yar ma ah laakiin qofkii alla yarxamuka allah qofkii alla u fudaydiyo waa u fudud yahay wainahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciina ti oo kale weeyaan tacbudu allaha laa tushrikuu bihi shay-a allaad caabudayda saa aadan waxba ugu sharig yeelaynin wa tuqiimu salaa salaadana waa hagaajinaysaa watu'ti zakaa zakadana waa bixinaysaa watasuumu ramadaan ramadaanna waa soomaysaa wataxuju lbeyt kacbadana waa xajiyaysaa arkaantaasaad markaa samaynaysaa janna ku gelaysaa ayib kanna wuxuu la mid yahay xadiidkii dimaam ibni taclaba yaan soo marray uu warinayey طalxatu bni cubaydillaahi radia allahu canhu ee ninkii reer baadiha ahaa reer najdiga ahaa ee nebiga sal l ly slam waraystay mabaadi'da islaamka ee markuu u sheegay yidhi madax kale waxba ku daraynin uu nebiguna u sheegay inuu janno ku galayo hadduu kaga dhabeeyo marka gudashada waajibaadka la guto ee laga tago muxaramaadkana laga tago ilaan muxaramaadka naftooda ka tagitaankooda waa waajibe janno waa lagu galaa qofkii alla subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo uma qaala markaasu markaasuu yidhi alaa adulluka calaa abwaabi alkhayr miyaana ku tusinaynin albaabada khayrka assawmu junna soomku waa gaashaan wsadaqatu tudfiu lkhai'a kamaa yadfiu maau nnaar sadaqaduna dembigay damisaa siduu biyuhu dabka u damiyaan wasalaatu rajuli fii jawfi lleyl salaada maxaaiyo habeenkii dhexdiisa oo ninku tukanayana uma talaa markaasuu aqriyay tatajaafa junuubuhum can lmadaajic aayaddaasuu aqriyay xataa uu ka gaadhay bima kaanuu yacmaluun jazaan bima kaanuu yacmaluun uma qaala markaasuu wuxuu yihi alaa ukhbiruka bira'si اlamri wacamuudihi wadirwati sanaamihi miyaanan kaaga warramaynin arrinka oo dhan madaxiisa iyo tiirkiisa iyo kuruskiisa baarkiisa kuruskiisa meesha ugu sarraysa ugu fiican ugu macan qultu balaa yaa rasuula allah qaal markaasuu ra'su lamri alislaam arrinka madaxiisu oo dhan uu ku celinayo islaamnimada wacamuuduhu salaة tiirkiisuna waa salaada wadirwatu sanaamihi اljihaad xadiidkii ibn cumar wuxuu ahaa shan tiir buu u sheegay muxuu ahaaye islaamka u sheegay kanna hal buu u sheegayaa markale waxaa weeyaan waa halka ugus ugu daran weeyaan wadirwatu sanaamihi kuruskiisa meesha ugu sarraysana aljihaad uma qaala markaasuu uhi alaa akbiruka bimilaaki dalika kullihi milaaku shay huwa maa yatawaqafu calayh shay wuxuu shaygaas ku xidhan yahay ee lagama maarmaan u ah yaa la yidhaahaa milaak ma kuu sheega arrintaas oo dhanu waxa ay ku xidhan tahay oo la-aanteeda aynaan suuroobaynin qultu balaa yaa rasuula allah qaala faأkhada bilisaanihi carabkiisu isqabtay faqaala markaasuu kufa calayka haada kan iska ilaali kan iska xaji ka adkow midkaa qultu markaasaan waxaan ihi yaa rasuula allah wa innaa lamu'aahaduuna bimaa natakalamu bih oo annagu miyaa naloo qabanaya waxaan ku hadlayna aan iskaga hadlayna miyaa naloo qabanayaa faqaala markaasuu yihi sakiilatka ummuk habartaa ku weyde habartaa kaa gablanta yani waa arinkaasoo kale marka wuxuu ahaa xabaar buu ahaan jiray laakiin adugu iska canaan buu noqday wahal yakubu nnaasa dadka miyuu ugu hambooriyaa fi naari naarta calaa wujuuhim xagga wejigooda ilaa xasaa'idu alsinatihim carrabyaalkooda goosteen mooyaane wax carrabkooda galabsaday mooyaane wax kaloo dadka naarta boorri ugu ridaaba jira rawaahu abu daawuuda rawaahu tirmidiy wa xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidka oo xadiidku waa saxiixu saxiixu lalbani fi saxiix jaamici sagiir wakadalika rawa xadiid alxaakim wbn maajah wاlbayhaqiyu fi shucab اliimaan wالطabaraaniy xadiidka marka wuxuu leeyahay طabaraani waxaan ujeedaa طabaraani iyo bayhaqi shucab اliimaan waxay ku dareen ziyaaday ku dareenoo ziyaadadaasu waxay ahayd innaka lan tazaala saalima maa sakadta faidaa takalamta kutiba laka aw calayk adu intaad aamusan tahayba waad nabad gashan tahay haddaad sokol hadasho hadalkaa kaa soo baxa ama wax lagu qorayo oo khayr ah ama wax lagu qorayo oo dembi ah labada midun weeyaan xadiidku marka صaxiix weeyaan صaxixu اlalbaniyu fi saxiix jaamic الصغيr wa rawa tirmidi qala xadiiثun xasanu صaxiix waqad sabaqa sharxuhu saasuu leeyahay alimaamu الnawowi radi allahu taعala canhu mucaliqan halkan wuxuu leeyahay lam yarid lahu dikru fima taqadama falitamal waa soo hormaray buu leeyahay marka waa ismoodsiiye alimaamu nawowi ma aanu soo hormarin wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul sl sl qaal atadruuna ma algiiba xantu waxay tahay ma taqaanaan qaala allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisa yaqaan qaal dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalkaaad ku sheegtay wuxuu necbaysanayo raalli ka ahayn qiila markaase waxaa l afra bal ka waran in kaana fii akhi ma aquul walaalkii haddii uu ku jiro ku sugan yahay waxaan aan sheegayaayo aan ku been abuuranayna ka waran qaala in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabta hadduu ku jiro waxa aada leedahay oo ceeb uu leeyahay uu yahay waxaas aad ku sheegtay waad xamatay wain lam yakun fiihi maa taquul faqad bahadtahu waad ku been abuuratay rawahu muslim wa can abi bakrata radi allahu canhu ana rasul lah sal ly slam qaala fii khudbati الnaxri bimina maalintii yowma naxriga khudbadii uu mino ka jeediyey buu wuxuu yihi fi xajati اlwadaac faina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ka xurmati ywmikum hada fii ywmikum hada fii baladikum hada alaa hal ballagtu suma soo hormarin xadiidkan waa kii su-aalaha uu su-aali jiray oo waa maalintee waa beledkee waa bishe uu dhihi jiray mutafaqun caleyh wacan caaishata radi allahu canha qaalat qultu linabiyi sala alla alay sl nabigaan waxaan ku idhi xasbuka min safiyata kada wa kada safiya waxaa kaagaga filanba ina sidan isla tahay qaala bacdu ruwaa ruwaada qaarkood waxay yidhaaheen tacali qasiira way gaaban tahay safiya muxuuaha inayna qurux lahayn waxaa kuugu daliilaba waa gaaban tahay hadana gaabnahan quruxsanaan lahayd faqaala markaasu wuxuu yihi laqad qulti kalimatan low muzijat bimaaءi اlbaxr lamasajathu waxaad dhahday eray oo haddii lagu barxi lahaa biyaha badda barxi lahayd oo doorin lahayd urteeda iyo badda oo dhan eraygaa kaliya feeriy qaalat markaasna waxay tihi waxakaytu lahu insaana qof baan u jilay sida u socda iyo sida ahadle iyo qofka haddii muxuu ahay la canjilo oo la tilmaamo kaasaa la yidhaahaa xikaaya faqaala markaasu wuxuu yidhi maa uxibu anii xakaytu insaana wa ana lii kada wa kada armaanan jeclaadeen inaan qof jilo oo waxa iyo waxaana la siiyo rawahu abu daawuud وtirmidi وqala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa u sheegay xadiidku صaxiix weeya صaxaxu اlalbani fi صaxiح اjaamiع الصغيir ومعنى مزجته khاalطته مkhاalطة yتغayر بها طعمه أو riixu لشhiدة natنha وqبحha way berxi lahayd taasaa laga wadaayo way dhex geli lahayd oo waa doorin lahayd oo urtiisa iyo dhadhankiisiyo bay doorin lahayd kelimada keliya qurmoonkeeda iyo xumaha waxay ka qabto وhذا min أبلغ الزawاaجر عن الغيبة kanu waxa wey waxyaalaha dadka aad wuxuu uga nahyinaya uga celinaya kiibada buu ka yahay xadiidkan kada ereygaa keliya hadduu baddaas oo dhan bedeli lahaa qaala allahu tacaala ma yantiqu an wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxaan nabiga ka wada alayh isalaatu wasalaam wamaa yantiqu cani ilhawaa waxay naftiisu jecalaysato iskagama hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa ma aha waxii loo waxyooday ma wax kale ma aha wuxuu ku hadlayo waa waxii loo waxyooday siyuu ku ogaan lahaa marka haddii kale ereygaas inuu bed oo dhan bedeli kara marka xadiidku wuxuu tusinayaa xantu inayna hadalka keliya ahayn hadalka keliya ma ahe carabka haddaad ugu fiiqdo ama u iljabiso ama si uun maxaa qofkaas ceebtiisa iyo naqsiga uu leeyahay un haddaad si uun ku dareensiiso qof kale qortaga iyo sawirtayaa iyo indhaha ku ishaartaya ama waxaad tidhaahaba sida u socdoo kale u socotayaa siduu garbaha yidhaah kolku hadlayo waa khalaas waa axmatay wa can anasin radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lay slam lamaa curija bii markii la koriyo ee xagga sare la aadsiiyey marartu waxaan soo maray biqowmin niman baan soo maray lahum adfaaru min nuxaas oo leh cidiyo nuxaas ah yakhmishuuna wujuuhahum ay ku xangaruufanayaan wajiyaalkooda iyo wasuduurahum xawadkooda ku jeexjeexayaan oo dhiig ka daadanayo faqultu man haؤulaaءi ya jibriil qaala haؤulaaءi aladiina yaأkuluuna luxuuma الnaasi wayaqcuuna fii acraadihim kuwaan waa kuwa dadka hilibkiisa cuno oo sharaftooda meel kaga dhaco xanto weeyaan rawahu abu daawuud waana xadiid صaxiixa weeyaanoo صaxahu fi صaxiix jaamiع الصغيr wa silsilaة اxaadiiث الصaxiixa وعn abi هurayraةa radي allahu canhu ana rasul اlah صl ly slm qaal kul اlmuslimi عlى اlmuslimi xaraam damuhu وacirduhu وamaaluh qofka muslimkaa dhammaantii qofka kale muslimkaa waa ka xaraam maalkiis dhiigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisaba rawahu muslim waqad sabq laba goor horu soo hormaray miatayn hamsa وaثalaaثiin iyo miatayn arbaca وaثalaaثiin baabu taxriimi samaaci اlgiiba xanta dhegaysigeeda xanta ku oo keliya ma ahee dhegaysigeeduna marka iyaduna xaraam weeyaan wa amri man samica kiibata muxaramata biraddiha iyo qofkii maqlaxan xaraama ah, amarka la amray inuu ka daafuco qof kale walinkaari calaa qaa'ilihaa iyo qofka hadalkaa yidhi inuu ku diido oo ku qoonsado fain cajaza hadduu kari waayo aanu ku diidi karaynin aw lam yuqbal minha amaan laga aqbalin faaraqa dalika almajlisa in amkanahu meeshaas waa inuu ka tago haddii u suura ka gasho oo maslaxo kaga lumaysaa ayna jirin alimaam shaafici radi allahu canhu ayaa waxaa laga sheegay inuu arrintan tadashicir kaga hadlay oo wuxuu yidhi wa samcaka suncan samaaci اlqabiix ka sawni lisaanika can الnutqi bih fainaka cinda samaaci اlqabiix shariikun liqaa'ilihi fantabih sida carabkaaga ugu ilaalinaysa xanta dhagahaagana uga ilaali lanaka haddaad dhegaysato u xanta shariik baad la tahay qofkii ku hadlay qaala allahu tacaala waidaa samicuu lagwa acraduu canh kolkay waxa maalaayacniga a maqlaan bay ka jeedsadaan dadku sidaa ku ammaanaya maalaayacniga waa wax aan faa'iidada lahayn marka kii qabiixa ahaa isagoo markaa kaba sii daraya xaraamta ahaa wa qaala tacaala wاladiina hum can illagwi mucriduun mu'miniinta allu ammaanaya buu wuxuu leeyahay waa kuwa laqwiga maalaayacniga iskaga jeedsada aan ka qayb gelin wa qaala tacaala ina samca wاlbasra wاlfa'aada kulu ulaa'ika kana canhu mas-uula maqalka iyo aragga iyo iyo qalbiguba dhammaan waa laisu su-aali doonaa waqaala tacaala waidaa ra'ayta aladiina yaquuduuna fii aayaatina markaad aragto kuwa dhex gelaya aayadaha yaga axkaamta iyada iyo sharaa'icda iyada iyo qur'aanka iyo dhexba talaqsanaya ee si xun uga hadadlaaya ee wax xaraama ku hadhadlaaya faacrid canhum iskaga jeedso xataa yakuuduu fii xadiidi hayri ilaa ay sheeko kale dhex galaan ilaa ay sheeko kale dhex galaan muxuha iskaga tag waimaa yunsi annaka shayطaan hadduu shayطaanku ilowsiiyo ood la fadhiisato oo aada xusuusan weydo falaa taqcud han la fadhiisanin bacda dikraa xusuusta dabadeed kolkaa xusuusatay dabadeed war waxaan wax alle ka nahiyo qur-aanku tuu sheegay weeyaan iga kicdhe maca alqowmi الظaalimiin nimanka iyaga ee dhaalimiinta hala fadhiisanin وعn abi الdardaaءi radي allahu canhu an النabiy sal اه alay slm qaal man radda can cirdi akhiihi radda allahu can wajhi الnaara ywma alqiyaamة qofkii radiya oo ka daafaca qofka walaalkiisa sharaftiisa oo qofkii xamanaya ee si xun uga hadlaayay ka daafaca alla subxaanahu watacala isagana wejigiisu naarta ka daafaca maalinta qiyaamaha rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waana sidaa uu yidhi xadiidku xasan weeyaan xasanahu lalbani fi saxi اljamic الصaغيir wagaayat اlmaraam bitaqriiji axaadiiث اlxalaali wاlxaraam وعn ctbaan bni malik radي allahu canhu fi xadiiثihi الطawiil الmashhuur aladi taqadama fi baabi الraja raqm arbacumiya wa sabcat cashar inoogu soo hormaray ayaa wuxuu yidhi qaama الnabiyu sal ه alay slm yusallii nabiga istaagay inuu tukado gurigiisa ugu yeedhay uu yihi meel igaga tuko faqaala markaasu wuxuu yidhi ayna malik bnu dukshum qaala halkan kada marka waxaad moodaa qofka qaa'ilkii inuu nebigu yahay sal ه alay slam riwaayadii hore ee soo martayna qaala rajulu ba qaala bacd اlqowmi faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi dalika munaafiqu laa yuxib اllah warasuulahu faqala الnabiyu sal ه alay slam laa taqul dalika sidaa ha dhihin alaa taraahu qad qaala laa ilaha illa اllah yuriidu bidalika wajha allah sow ma aragtid inuu laa ilaha illa allah yidhi oo dar alle haddana u yidhi ka dhab ay tahay waina allaha qad xarama cala الnaari man qaala laa ilaha illa allah yabtagi bidalika wajha allahi mutafaqu calayh riwaayadii hore soo horumartayna waxay ahayd inuu ninkaas u jawaabo uu yidhi alle iyo rasuulkiisa og laakiin annagu wejigiisa iyo maxabadiisa iyo sheekadiisaba waxaanu arkaynaa in xagga munaafiqiinta ay jirto wcitbaan bikasri اlcayni اlmuhmalati cala اlmashhuur waxukiya damuhaa cutbaan wa bacdaha taa muhanaat min fawq wa uma baaء muwaxada citbaan wاdukshum bdm الdaali waإskaani اlkhaa wadm الshin almucjamatayn وعn kacb bni maliki radي allahu canhu fi xadiidihi الطawiili fi qisaةi tawbatihi ee qisatu tabuk ku saabsanayd qaswatu tabuk waqad sabaqa fii baabi tawbana kusoo hormaray raqam muxuu ahaa laba meelood buu kusoo hormaray raqam tiscumiya ثamaaniya wa ثamaaniin iyo raqam waaxid wa cishriin raqam waaxid wa cishriin kaasuna isagoo kaamil hor dheer kusoo hormaray aada u dheere qaala qaala nabiyu sal ly slm huwa jaalisun fi lqowmi bitabuuk isagoo tabuuk raggii dhex fadhiyi wuxuu yidhi ma facala kacb bnu malikin faqaala rajulu min bani salima yaa rasuula allahi xabasahu burdaahu wanadaru fii cidfayhi waxaa reebay muxuu ahay labadiisii macawyada iibsaday iyo hareerhu iska daadaawana iska fiirfiiranayo ragadiisa faqaala lahu mucaadi bnu jabalin radi allahu canhu bi'sa maa qulta wallahi ya rasuula allahi maa calimna calayhi ila khayran fasakata rasul lah sal ly slm muttafaqun calayh cidfaahu ee jaanibahu wahuwa ishaaratun ilaa icjaabihi binafsihi isu bogayo oo fullaha iska daadaawadaabay bayaani maa yubaaxu min algiiba waxaa xanta ahe bannaan iclam ana algiiba tubaaxu ligaradin saxiixin sharciy xanta inay bannaan tahay kolka uu faa'iida saxiixoo xagga sharciga ay jirto laa yumkinu alwusuulu ilayha ilaa biha yani faa'iidadaana in la gaadha ayna suuroobeyn ilaa in qof wax laga sheega mooyaane wahiyo sitatu asbaab waa toddoba lix sababood weeyaan alأwalu altadalumu waa dulmi sheegan ka aad sheeganayso qofkaas lagu sameeya leedahay fayajuuzu lilmadluumi qofki la dulmi waxa bannaan an yatadalama ila asulطaani wاlqaadi wagayrihima miman lahu wilaaya inuu u dulmi sheegto oo u dacwoodo qaadiga iyo xaakimka iyo muxuu ahaayey kaaba qabiilihii iyo dadkii oo awood leh u malaynayo inuuga garsoorayaa aw qudratun awood kulaya tabar calaa insaafihi min daalimin fayaquul dalamanii eh, eh, fulanu bikada hebel baa saa ii dulmiyey uu dhahaya athaani listicaanatu calaa taqyiiri lmunkar waa dad aada la kaashanayso oo munkarka inay kula zuuliyaan waradi alcaasi ila asawaab qofka macsiyada samaynayo oo eh, muxua sawaabka iyo sixi lagu celiyo fayaqulu liman yarjuu qudratahu calaa isaalati lmunkar munkar dhacaaya zuulintiisa qofka uu ka rajaynayo inuu ku caawiyo wuxuu ku dhahayaa fulaanu yacmalu kada fasjurha canhu hebel waxaas waxaasuu sameeyaa ka celi wayakuunu maqsuuduhu tawasula ilaa isaalati lmunkar ulajeedadiisana marka waa inay tahay kolkaa qalbigiisa ilan allihiisa oge in munkarkaa zuulintiisa arrintaa uu ku gaadho fain lam yaqsid bidalika kaana xaraaman hadduu ka arag goosasho iyo xero iyo haye iyo sababtiisa isagoo munkarkeena samaynaya uu leeyahay maanta ad hebel ka arag goosanaysaa daawe ay ka tahay xaraam weeyaan athalitثu اlistiftaa waa cilmi weydiin fayaqulu lilmufti qofkii caalimka abu ah wuxuu ku dhahayaa dalamanii akii aw abi aw zawji aw fulanu bikada fahal lahu dalik arrintaas ma u banaan tahay habahay baa sidaan ii ma saaxibkaa sidaan u arrintaas u banaan tahay وma طريqii في الkhلاaصi minhu sidaan uga baxsadaa waxaasna وتaxصيiل xaqi xaqigana uga helaa وdفع الظulmi dulmigana isaga reebaa وnaحو ذalik fahada جائز للxاaجة ولakن الأحوط sida dadaalka badan والأفضل أn yqula waa inuu yidhaaho inaanu magac dhabin weeyaan u yidhaaho maa taqulu fii rajulin aw shaksin aw zawjin kana min amri kada wakada seed u arkaysaa sheekh hebelow nin waxaasi waxaa sameeya ama mxu qofku waaas waxaa sameeya ama nin naagtiisa saysa u gala fainahu yaxsulu bihi اlgarad maqsuudkii waa ku xasilayaa min gayri tacyiinin wamaca dalika faatacyiinu jaa-izun kama sanadkuruhu fi xadiidi hindin in sha allahu tacaala inkastoo sida fadliga badan ay tahay inuu sidaa u camimo oo qofkaas oonu magaciisa ku dhawaaqin haddana waa iska bannaan tahay alraabicu taxdiiru lmuslimiina min ashari wa wadalika min wujuuh muslimiinta oo loo naseexaynayo oo sharka laga celinayo sharka looga digaayo oo qofkaas wax laga sheegayo dhibaatadiisa dadka looga digaayo arrintaasuna wadalika min wujuuh taasuna dhowr sidood bay ku dhacdaa minhaa jarxu اlmajruuxiina min alruwaati washuhuudi wa dalika jaa biijmaaci اlmuslimiin bal waajibun lilxaaja taas marka waxaa ka mid ah dadka muxuu ahaa inta leh ee ama ragga axaadiidta wariye ah ama kuwa markhaatiga ah oo xumahooda la sheego o la yidhaha kaasu faasiq weeye hadalkiisa lama qabsado kaasu beenaale weeye kaasu waa muqafal oo waxba kala garan maayo ku kalsoonaan karayo maaha si laiskaga ilaaliyo wa minha almushaawaratu fi musaaharati insaanin aw mushaarakatihi aw iidaacihi aw mucaamalatihi aw gaari dalik aw mujaawaratihi labaad waxaa weeyaan qof inaad la xidhiidha aada rabto ood qofka la tashato ama inaad maal ku darsato ama inaad ammaano u dhiibato inaad mucaamalo la yeelato oo iibsi iyo wax sidaas aad aada la gasho aw ama inaad la deristo daad markaa aadan aqooninna baad qof weydiinaysaa markaasaad dhahaysaa bal ninkaa iiga warran waxaan rabaa inaan inaan ka guursadaan rabaa ama gabadhayda uga soo doonto inaan u guuri wax sidaas weeye golka kolkaas qofka la weydiiyey lala tashaday hadduu qofka wax ceeba ku og yahay ceebtaa waa inuu sheegaa laakiin si run ah waxba ku derderin wayajibu cala almushaawari qofka lala tashaday waxaa waajib ku ah anlaa yukfiya xaalahu inaanu xaaladiisa ka qarin haddii kale qishib buu noqonaya walaakin yadkuru almasaawi'a alatii fiihi biniyati nasiixa waxa ceebe iyo naqsiga uu leeyahay buu sheegayaayo qofkan u digid iyo nasixo inuu naseexayo uu ku sheegaya wa minhaa waxaa ka kamida idaa ra'aa hadduu arko mutafaqihan yani aaliban qof ardaya hadduu arko yataradadu ilaa mubtadic ow faasiq nin dhalinyaro aho wax baranayo oo nin xun oo bidci ah ama nin faasiq ah oo cilmiga aan ku camalfelin darsigiisa tegaaya intaad aragto yaakhudu canhu lcilma oo cilmiga ka qaadanaya وhaafa uuna ka boqo an yatadarara almutafaqihu bidalika ardaygu inuu arrintaa ku dhiboodo oo ninkanu duubsado facalayhi nasixatuhu bibayaani xaalihi waxaa waajib ku ah inuu u naseexeeyo ninka xaalkiisa u caddeeyo u iska daayo ninkaasu sheekh miaana aqaanee ragga qumana mashaaikhda hebel iyo hebel wax ka aqriso bishardi an yaqsida nasixa waa inuu nasiixo ugu qasdayo laakiin wa haadaa mima yuqlaطu fiihi inta lagu gafu ka mid yahay kaasuna inuu wax iska dhigayo inuu nasiixinayo laakiin taraafus iyo isaga ka dhexeeyey iyo inuu ninkan kada dadka ka kala kaxeeyo oo majliskiisa lasoo camiro iyo inuu jecel yahay waqad yaxmilu lmutakalima bidalika alxasad wayulabisu الshayطaanu عalayhi dalik waxaa suurada inuu sabab ugu yahay ugeeyo qofkan arrintaa ka hadlaaya xasad uu ninkan kada xasdaayo wa yukhay o shayطaan marka laakiin arrintaa ku qasadaayo oo uu uga dhigaayo inay naseexo tahay naseexase ayna ahayn niyo kaloo xun ay ku jirto wayukhayl ilayhi anahu nasixaة falyutafadn lidalika arrintaa la iska ilaaliyo loo soo jignaado wa minhaa wujuhdaa waxaa ka mid a an yakuuna lahu wilaayaة laa yaquumu biha calىa wajha inuu qofkanu maamul hayo oo aan sidii saxiixayd u maamulaynin ima bian laa yakuuna saalixan laha inaan uba subanin oo qofku haboon aanu ahayn wa ima an yakuuna faasiqan inuu qof xuna faasiqa u yahay aw mugafalan ama uu yahay qof nacasa uu yahay wanaxwu daalika iyo wax la mid a ah. fayajibu dikru dalika liman lahu calayhi wilaayatu caamatu liyuziilahu wayuwalliya man yaslux kolkaa waxaa waajib ku ah qofka arrintaa ogaada qofkan inaanu xilkaa loo dhiibay inaanu si fiican u wadin qofkii arka inuu dadka ka sarreeya ee bedeli kara uu u sheego uu yidhaho ninkaasu waxaas waxaasuu sameeyo meesha kuma haboonee ninka meesha halaga bedelo aw yaclamu dalika minhu inuu ogeysiiyo oo yidhaha ogow ninkaas liyucaamilahu bimuqtadaa xaalihi si uu ugala dhaqmo oo isla jiro walaa yaktara bihi aanu ku kadsoomin wa an yascaa fi an yaxudahu cala alistiqaama aw yastabdila yastabdila bihi ama uu er ku bedelo inuu canaanto oo uu toosiyo ama qof kale uu ku bedelo alkhaamis kii shanaad xanta ay ku banaanayd an yakuuna mujaahiran bifisqihi aw bidcatihi kalmujaahiri bishurbi alkhamr wa musaadarati annaas yani xoolaha dadka dhicidiisa weeyaan wa akhdi almaks iyo mxu ahayey qaadidda cashuurta iyo mxu qaadashadeeda kuwa isbaarada jidka dhigta iyo qofka marka sidaas oo kale ee dembigiisa la bereeraya ee aan la gabanaynin iyagana waa la xamanaya waa lagu sheegaya wa jibaayati alamwaali dulman xoolaha oo xaqdarro lagu gurto wa tawalli lumuuri albaatila waxyaalaha muxuu ahaa arrimaha xaaraamta ah oo qofku muxuu ahaayey sida baararka khamrada iyo lagu iibiyey iyo ka shaqeeyey iyo waxyaala sidaasiyo fayajuuzu dikruhu bima bima yujaahiru bihi dembigaa uu la bareeray aanu la gabanaynin in lagu xanto lagu sheego la yidhaaha kaasu muxuu ahaay kaasu khamriicab weeyaan kaasu waxaa weeyaan wuxuu khamradu iibiyaa baar khamrada lagu iibiyo buu ka shaqeeyaa ama baar buu leeyahay khamrada lagu iibiyo wax sidaas iyo kaasoo kale iyo laakiin ceebihiisa kale lama sheegayo taas wixiisa kale u qarsoon lama sheegayo taas isaga uu iska cadaysanayo iskala jahalaayo taasaa lagu sheegaya wayaxrumu dikruhu bigayrihi min alcuyuub ilaa an yakuna lijawaazihi sababa aakharu mima dakarnaahu qaybihiisa kale lama sheegayo ilaa isaguna waxyaabahaasu inay sabab kale oo asbaabti hadda aan tirtirinayna mid ka mid oo iyadana banaysa inay jirto mooyaane asaadisu tacriif ka lixaad waxaa weeyaan waa tilmaamid qof baa la tilmaamayaayo kolkii muxuu ahay la tilmaamayo in waxyaabahaas uu leeyahay ee geney iyo jiis iyo waxyaale sidaas oo kale bidaar waxaas in lagu sheega mooyaan la garanayo fa idaa kaana alinsaanu macruufa bilaqab hadduu ninku nanis lagu yaqaano kalacmash indha murux walacraj jiis walasam dhagoole walacmaa indhoole walaxwal weershe kuwaas iyo wagayrihim jaaza tacriifuhum bidalik wayaxrumu iطlaaquhu calaa wajhi taraqus in ceebayn looga qasda iyada xaaraam weeye laakiin tilmaama ahaan walow amkana tacriifuhu bigayri dalika kana awlaa haddii uu isuuroobay in si kale lagu tilmaamo taasaa ka fiican fahadihi sitatu asbaabin dakaraha alculamaa wa akharuhaa mujmacun caleyh badankeeda way isku wada waafaqsan yihiin qaar ay isku khilaafsan yihiinna waa jiraan wa dalaa'iluhaa min alaxaadiidi asaxiixati mashhuura famidaal alqaadi shawkani raximah saaxibu kitaabi nayl alawtaar arrintan dada isagu wuxuu ka qoray risaalu ka qoray oo waa diidaa arrimahan kada kale iyo xanta waa ku banaan tahay isagu waa diidaa lakin imaam nawowi wuxuu leeya qaar badan oo kamidii waaba ijmac kol baa ijmac hadduu yahayna ka hadal male وعn caaishaةa radي allahu canha ana rajula istأdana calى الnabiy salى الlه alay slam nin baa nebiga sala allau alay waslam idan weydiistay inuu soo galo faqaala markaasuu lahu wuxuu ku yidhi bi'sa akhu lcashiira yani akhu lqabiila xumaa ninka mxua qabiilada saaxiibka ah yani in wuxuu ahaa landheer oo qabiilo weyn ka dhashay muttafaqun caleyh اxtaja bihi الbukhaariyu xadiidkan kada bukhaari baa daliishaday fi jawaazi giibati ahli اlfasaadi wa ahli الriyab dadka fasaada iyo tuhmada iyo waxyaalahaas asxaabtooda ah ee xuma ka taliyaha ee xumaha ku dhaqma kuwa in la xanto inay bannaan tahay iyo في البخaaري رضي الله عنه xadيiثka kda oo usoo dliishaday xadيiثkana somayna soo mray ninkaasuna waxaa ninkii la dhihi jiray cuyaanet ibn xusn ayb ninkii kolkuu usoo galay nebigu sal sl hadalka u qaboojin jiray miyayna soo markaas marka caaishana kolka u sheegtay uu yidhi war ha ahaaye ina dadka waxaa ugu xun sharkiisa layska ilaaliya daraaddii looga fogaado ayb وعنها رضي الله عنها qالت qاla رsuل الله صلى اه عليه وسلم ma أظن فلانا وفلانا يعرفاni min diinina شhayئa rawaه البخاري hebel iyo hebel uba maleynma inay diinteeda wax ka yaqaanaan waa taasuna waxbuu ka sheegay soo ma qaala layth bnu sacd axadu ruwaati hada الxadiiث ya wuxuu yidhi haadani rajulaani kaana min almunaafiqiin munaafiqiin bay ahay marka munaafiq xan male marka isagu wa can faatimata binti qaysin radia allahu canha alfihriya radia allahu canha qaalat ataytu nabiya sal sl nabigaan imid faqultu waxaan waa qofkii lala tashaday kanuna fiira dumarka islaantaasu rag guur ula hadlay bay nabiga sal alay slam weydiinaysaa markaasuu nin walba wuxuu ku yaqaani ka sheegaya waanu imid nabiga sala allau alay wasalam faqultu ina abaljahmi wa mucaawiyata khaطabaanii abuljahmi iyo mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhum labadaa nin baa isoo doontay waa la furay haweenaydaas oo marka garoob bay ahaydo kolkay ciddadii ka go-day ayuu timi nebiga sal sl tiri labadaa nin baa isoo doontay abu xafs bn اmugiira nin la dhihi jiray baa furay radi allahu canhuma faqaala rasul la sl sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi amaa mucaawiyatu fasuluuk laa maala lahu waa caydh oo xoolo male kaasu kuma dhaqan karaayo وأma أbuاljahmi ah, falaa yadacu alcaصىa can caatiqihi tunka usha kama dhigo degta hadii goor usha u saaran tahay taasna marka wau ka wada haweenka u daran yahay waa dil badan yahay mutafaq caleyh marka midna xagga maalka iyo mas-uuliyada inaynu ka bixi karin buu ku sheegay kaanna wuxuu ku sheegay inuu nin qallafsan oo dabci kulul oo aan lala heshiin karaynin wa fii riwaayati limuslim ama abuljahmi fadaraabun linnisaa haweenka ku dil badan weeyaan huwa tafsiru liriwaayati laa yadacu lcasa can caatiqihi taasaa fasiraysa wa qiila macnaahu kahiiru lasfaar laakiin kolba hadday riwaayadaas ku soo aroortay qiiladaasu macno ma leh uu socod badan yahay oo ma soo joogsado baa qaar ku fasiraya وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر faasaaba annaasa fiihi shidda asaaba annaasa fii shidda dadkii dhibaata ku dhacday faqaala cabdullahi bnu ubay cabdullahi bnu ubay bni saluun ra-iisulmunaafiqiin baa wuxuu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu idinkaa waxa kale isugu sababoobay shiddadaa ku dhacdayna waxay ahayd waxaa ka mid ahaa laba nin oo mid muhaajiri iyo mid ansaara baa dagaalamay markaasay isu habar wacdeen oo nin uu muhaajiriin ahay kuwana yidhahan yaa ansaarahay markaasuu ma saasay yeeleen iyagoo beledkaygii jooga miyaba isugu kaya qayshadeen idinkaa isugu sabab ahaa haddaad xooyayna ka eshataan way kala carari ahaayeen wax dambe ha siinina waxaasuu ku yidhi ansaartii buu la hadlaya markaasuu waxba ha siinina ilaa ka kala yaacaan wa qaala wuxuuna yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alcazu minha aladal haddaan madiine ku noqonno ninkaas sharafta badan isagaa isa sheegaye midka dulliga badan rasuulka alla sal sl asxaabtiisuu sheegayahay allana waa ku cagseeyey oo ku gediyey wuu ka eryi doonaa buui faataytu rasul lah sl rasuulka alla an zayd ibn arqamna radi allahu anhu kolkaa wiil yar baa aada u da'yar fa akhbartu bidalika arrintaasaan uga warramay faarsala wuxuu u yeedhay ilaa cabdillaahi bni ubay faijtahada biyamiinahu dhaartiisiibuu ku dadaalo aad buu u dhaartay maa facala inaanu yeelin sidaa faqaalu qaala raximah llahu tacaala وعn زayd bn arqma radي allahu canhu qala kharajna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wslama fii safar rasuulka alla salى اllahu alيyh wali wslam yaan ula baxnay socdaal asaaba الnaasa fiihi shidة ay dhibaatana ku dhacday safarkaa dhexdiisa dadka ay ku dhacday gaajo iyo oon iyo rafaad ay ku dhaceen haddana mushkilana ay ka dhex abuurantay laba nin oo muslimiinta ka mid ahoo muhaajiriinta iyo ansaartii ka mid a oo labadii nin markaa wuxuu ahaa isu habarwacdeenoo midna yaa lilmuhaajiriina u yidhi midna yaa lilansaariyi faqaala cabdullaahi bnu ubay cabdullahi bni ubay bnu saluul ra-iisu lmunaafiqiina lacanahu llahu ya wuxuu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaah sala allahu alayhi waali wasalam xataa yanfaduu ha masruufina dadkaa la jira rasuulka alla sala allau alayh waali wasalam muhaajiriintuu sheegayaa kolkaan ansaartuu la hadlaayaay ilaa ka kala yaacaan ha ka kala carareene waxbaa iska siinina wa wuxuuna yidhi lain rajacna ila almadiina haddaan madiina u noqono layukhrijanna wuxuu bixin doonaa alacazu minka midka ciziga leh isagayse sheegaye minha madiina wuxuu ka bixin doonaa aladalla midka dulliga badan midka dulliga badanna wuxuu sheegayaa mu'miniinta rasuulka sala alla alay slm mu'miniintu sheegaya allana subxaanahu wa tacaala waa ku dabarogay oo wuxuu yidhi walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin sidaas macnaheedu waxa weeyaan waa jiraa mid cizi lehi waa jiraa waase allihii rasuulkiisa iyo mu'miniinta weeyaane ma aha isaga iyo asxaabtiisa siduu isa sheegaya ma aha faataytu zayd bn arqam baa marka maqlaayey faataytu rasuula اllahi sal ه alay slam faakbartuhu bidalika faarsala ilaa cabdillaahi bni ubay yuu u yeedhay warka waa yimid faاjtahada yamiinahu wuxuu adkeeyey oo ku dadaalay dhaartiisii ma facala inaanu yeelin faqaaluu markaasi dadkii waxay idhaaheen kadaba zaydun rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam zayd rasuulka alla u been sheegay wiil yaarna waa ahaa aad iyo aad u yar fa waqaca fii nafsii naftayda waxaa ku dhacday mimaa qaaluuhu waxay ay yidhaaheen shiddatun dhibaato i murug yaa ugu dhacday adeerkii baa canaantay oo wuxuu yihi maxaad ku falaysay waxaas inaad rasuulka alla u sheegto waa kaadoo rasuulka allah waa ku nacay oo waa kuu carooday oo markaasuu aad iyo aada u murugooday xataa anzala allahu tacaala tasdiiqii ilaa oo alle rumayntaydii ka soo dejiyey oo ahaa ida jaءaka almunaafiquun suuradda soo soo dejiyey ثuma dacaahum الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigu waa u yeedhay salى اllahu عalayh wali wasalam liyastakfira lahum inuu ay ka tooba keenaan arrintaasoo dembi dhaaf uu weydiiyo falawow ru'uusahum madaxooda ayay qalloociyeen oo yani muxuu ahaye diidda ay diidan yihiin muttafaqun caleyh <clears throat> marka kan waxaa weeyaan ninkan la yidhaaho zayd ibni arqama radia allahu canhu nimankaasu hadalka yidhaaheen yuu sheegay leanna maslaxa ayaa ku jirta oo nimanka munaafiqiinta sharkooda ayuu uga digaya muxuu aha rasuulka alla sala lla alay slam iyo mu'miniinta taas oo kale marka way ku banaan tahay wax ka sheega qofka wax laga sheegayo oo qof la arko inuu muxuaha muucu u yahay maalan inuu gaalada u yahay basaas u yahay iyo inuu dadka mu'miniinta ah la damacsan yahay wax dhibaato leh inuu u geysta iyo in marka kolkaa loo sheego dadka madaxdaasi ay wax uga qabtaan oo sharkiisaas ay mu'miniinta uga ilaaliyaan waa waa u bannaan tahay ma inay waajib noqotaaba suurowda وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat qaalat hindun hindaa waxay dhahday alaykum الsalaam وraxmat ullah imra'aةu abi sufyaan abu sufyaan ibn xarbi radi allahu canhu haweenaydiisa ahayd radi allahu canhuma baa waxay dhahday linabiy sala allahu alيyh wali wslam ina abaa sufyaana rajulu saxiix abuu sufyaan waa nin bakiil ah oo maal jecel walaysa yucطiinii wax ima siinayo maa yakfiinii wax igu filan wa waladii iyo ilmahayga ilaa maa akhadtu minhu wixii aan qorsheeda uga qaata mooyaane kolkii walaa yasriqna kolkii muxuuaha maka nabigu sal lla alay sl uu qabsaday ee baycatu nisaa haweenka uu ka qaadayay yaa waxaa ku jirta haweenka baycadii laga qaadayay inayna u xadin mar markaasay haweenaydaasu ayaa waxay tidhi aniga saas ay ah haysato oo ninkaygu waa nin bakiilahoo wax aniga carruurta nagu filan oo masaariifa ah ima siiyo ilaa waxaanu ogeyn inaan hoos intaan maalka uga qaato aan ku kabta mooyaane marka bakhiil bay tihi marka bakhiil bay ku sheegtay waxayna kolkaas ay uga dan lahayd ashtako ashtaka uga dan lahayd mooye iska caayaysa ma aan ahayn wahuwa laa yaclamu isagana aan ogeyn inaanu ka qaato mooyaane qaala markaasuu yihi qudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf ka qaado adi iyo ilmahaaga wax idinku filan wax kugu filan adi ilmahaaga idinku filan bilmacruuf si macquula si macquul idinkana aan cidhiidhi idinku ahayn isagana aan khasaare ku ahayn uga qaado muttafaqun calayh mas'aladan tada oo kale fuqahadu waxay ku magacaabaan mas'alatu dafar ayay ku magacaabaanoo xaqiisii ka maqnaa qofkay u suurogelayso inuu qaato binafsihi uu ku qaato ma qaadan karaa mise waa ilaa wa ilaa inuu dacwaysto mooyaane oo xukuumaddu marka uga qaado mooyaane ma qaadan karo masalada isku khilaafaan weeye laakiin meelaha kolkaas waxaynu ka fakirayaan culammadeenu meel dawla ka jirto marka meeshii aan dawlada sultadeedu ayna gaaraynin ee baadiye iyo ah ama meelaha qaarkood ee dawlaba ayna ka jirin ama gaala gumaysato waxyaala sidaas oo kale ah kolka waxaa macnuhu waxa weeyaan qofkii qof xaq ka qabay xaqiisi si uu uga qaadan karo fasaad kab weyn iyo muxuu ahaaye fitnana ayna ka dhacaynin waa u banaantay xaqiisa inuu qaato si qarsooda uga qaadaya xoog kaga qaadaya siuu kaga qaataba taa waxaa la mida xadiid kale oo sheegaya oo adilada mas'aladaa ka mid mida qofka martida qofka martida ah ee reer soo martiya ah. haddii ay la sooriyeyn waayo xaq wuxuu isaguna kolkaa u leeyahay waxii munaasib ku ahaayee dadkaasu curfigooda laiskula yaqaano martida in lagu soo riyeeyo inuu ka qaato xoolahooda maaliya iyo waxay noqotaba iyo muxuuaha cunto guryahooda u taalla ka qaadaya iyo waxay noqotaba waa xaq buu u leeyahay kolkaa isaguna laakiin inuu kusii xadgudbo maaha wixi ku habboonaa martida hadday idin siin waayaan ka qaata idinku buu yihi nabigu alayhi isalaatu wasalaam mutafaqun caleyh baabu taxriimi namiima namiimadun isku dirdirka weeyaan wa hiya naqlu lkalaami bayna annaasi calaa wajhi alifsaad namiimadana waxaa la yidhaha hadalka oo dadka loo kala qaadqaado oo loo kala geeyey oo isku fasaadin iyo isku dir iyo colaadka dhexrid daraaddi sidaa loo sameeyo qaala allahu tacaala hammaazin mashaain binamiim walaa tudic kula xallaafin mahiin hamaaz hammaazin yani cayaabin dadka ceebeeye oo duro oo dacniy oo dadka wax ka sheega had iyo goor mashaa-in la socod badan binamiimin isku dirdirka la wareegayo oo qabaa-isha iyo dadka iyo isku dirayo ninka naagtiisa xataa isku dirayo bala sameyna ninka sidaasa ha yeelin buu leeyahay alla subxaanahu watacaala rasuulkiisa ku leeyahay warkiisa ha qaadanin wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid وعn xudayfةa radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ه alay slam laa yadkhulu ljannata namaam jannada ma galaayo nin namiime ah isku dirdirah dadka u kala waran wariyoodaayo janno ma galaayo muttafaqun calayh wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula llahi sal alay slam mara biqabrayn laba qabri buu soo maray faqaala markaasu labadii qabrigood markaa wuxuu ka maqlay cabaad oo qabrigooda lagu dhex adaabayo yuu ka maqlay markaasu wuxuu uhi inahumaa yucadabaani waa la cadaabayaa qabrigaa lagu cadaabayaa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weynna looma cadaabayo balaa inahu kabiir may ee waa weyn yahay ma weynaba horta horay markaasuu horta yidhi may waa wax weyn labadaa arrimood say isugu imaanayaan kollu rasuulka sala allahu alay wali slam uu leeyahay ma weyne haddana uu u yidhi maya waa weyn yahay dhowr siyood baa lagu sheego mid waxa weeyaan ha isaga sheegi doonaa waxba ynan ka hortegin ama axaduhumaa midkood fakaana yamshii binnamiima midkood wuxuu la socday isku dirdirku la socon jiray oo dadka dhex wareegaysan jiray wa ama alaakharu ka kalena fakaana laa yastatiru min bowlihi wuxuu ahaa kaan iska asturaynin kaadidiisa riwaayana laa yastanzihu bay dhahdaa riwaayana laa yastabri'u bay dhahdaa waana isku macno weeyaanoo kaadidiisuuna iska hagaajin jirin weeyaan kaadida iska hagaajin la-aanteeduna waxay noqotaa kolkaba qofka uu kaajayo duulduulkeeda iyo waxa inaynu iska hagaajinin waa noqotaa kolka uu dhammeeyo inuuna iska dhaqin ama iska tirtirin uu iskala kaco isaga oo ibkiisi ay qoyan tahayna waa noqon karaysaa marka labadaa nin labadaa dembi baa loo kala cadaabay oo midkoodna waxaa loo cadaabay kaadidii uuna iska hagaajin jirin midna waxaa loo cadaabay dadku isku dirdiri jiray muttafaqun caleyh welibaa wuxuu sheegay rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam cadaabulqabriga inta ugu badan ee dadka qabriga loogu cadaabo inay kaadida tahay kaadida inay tahay marka wuxuuna faa'iideynayaa labada arrimood inay labaduba xaraam yihiin dadka isku dirdirkiisu waa xaraam muxuu ahaayey kaadida kaadida dadkuna kaadida dadkuna waa nijaas oo iska iska dhaqideeda iska hagaajinteeda yaa waajib ah waajibkaa qofkii ku gabowdfalaana wuxuu leeyahay ciqaabtaasuu leeyahay gaar ahaan waxay ugu sababowda oo sababaha ugu weyn ay tahay cadaabulqabriga soomaalidana waxay yidhahaan kaftan iyo kaadi duulduul ayaa loo galaa yaa loo cadaabgalaa ayib taas marka waxaa weeyaan kaadida bani aadamka weeya kaadida bani aadamka iyo saxradiisa labadaba horta waa nijaas ama waxyaalaha kale ee xayawaanaadka ee iyagana hilibkooda aan la cunin iyaduna sida oo kale weeyaan sida dameeraha iyo bisada iyo aygi iyo waraabaha waxyaalaha waraabaha yaan dhihi waraabiga hilibkiisa waa waa xalaale libaax iyo shabeelkii kuyaalkaas ama xayawaanaadka kale ee caanahooda la cabe ee hilibkooda la cuno sida ugaadha iyo ancaamta iyo kuyaalkaas weeyaane iyada kuwaas fadalaadkoodu daahir weeyaan risaaladooda iyo muxuu ahaayey dhiriqdooda iyo kaadidooda iyo habeedooda waxa weeyaan waa daahir weeyaan insha allah kitaabka kitaabkan inoogu xigi doona ayaan adiladeeda ku arki doonaa biidn illahi tacaala mutafaqu alayhi wahada lafdu ixdaa riwaayaati lbukhaariy qaala alculamaau manaa macnaa wamaa yucadabaani fi kabiir macnaheedu wuxuu yahay ay kabiirin fii zacmihima siday iyagu u arkaayeen wax weyn ma aanu ahayn way iska fududsadeen hal agtiisana waa ku weyn yahay iyagase waa la fududaa saasay marka macno noqonaysaa oo wuxuu kamid yahay ti alle subxaana wa tacala uu yidhi wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allahi cadiim wa qiila kabiirin tarkuu calayhima may waxaa la yidhi ku uu dhibi lahaa inay iska daayaan uu dhibi lahaa oo hadday iska daayaan wax mashaqaa ku ahaan lahaa ma aanu ahayn labadaas marka waa la yidhaahaa <coughs> marka macnahan dambena wuxuu noqonayaa wax culus oo iska dayntiisa ay iska daayaani dhib leh ma aan ahayn laakiin dembigiisa dembi ahaan wuu u cusla wacan ibni mascuudin radi allahu canhu ana nebiya sal l slm qaal alaa unabi'ukum malcadhu miyaan idinka warramaynin cadhiga waxa la yidhaaho iyo anamiimatu waa isku dirdirka alqaalatu bayna annaas dadka muxuu ahay dhexdiisa hadalka loo kala qaadqaado wey alqaalatu ama alqaalata se labadaasba waa shaqlay rawaahu muslim marka cadhi iyo namiima isku mid ah alcadhu bifatxi اlcayni اlmuhmalati waiskaani اdaadi اlmucjama wa bilhaa calى wasni alwajh wa yurwى alcida alcidatu taana waa la wariyey bikasri اlcayni wafatxi daadi اlmucjama calى wasni اlcida wa hiya alkadibu wاlbuhtaan maxaha alcidatu ama alcadhu macnaha miday noqotaba waxa weeyaan beenta iyo iftiraha weeyaan wa calى riwaayati اlأulaa m middan tada dam middan tada dambe weeyaan وعlى riwaayaة الأولى alcadhu masdr yuqaalu cadahahu cadahahu cadhan ay ramaahu bاlcadhi wa huwa اlkadib labadii waa isku macno kolle waxay noqonaysaa waxa iftiruhu been abuuradku wuxuu yahay ma taqaanaan waxa weeyaan waa dadku la isku dirto bay isku noqonaysaa labadii riwaayadood bab الnahyi can naqli اlxadiiثi wa kalaami الnaasi ilى wulaati اlأmuur waa tajasuska kanun reebidda la yska reebay hadalka oo iyo sheekooyinka iyo wararka oo loo geeyo dadka madaxda a loo geeyo idaa lam tadcu ilayhi xaaja haddayna maslaxa ayna keenin sidii tii aynu ku soo maray zayd ibn arqamtiisii uu nebiga u sheegi jiray oo kale iyo sideeda haddayna ahayn ee waxyaalaha dadku dhexdooda iskaga sheesheekaystaan iyo ay tahay maqaayadii waxay kaga sheekaystaan in in muxuu ahaay basaasnimo inta loo soo dhexgalo dadka loo geeyo madaxda loo geeyo ka khawfi mafsadatin wanaxwihaa fasaadka cabsigii uu qofkan u geysanaya cabsigii iyo wax la inay tahay mooyaane oo taasu marka maslaxa ay keenaysa mooyaane in la sheego qaala allahu tacaala walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha isu kaashanina dembi iyo iyo gardarra ha isu kaashanina iyo dulmi wa fi lbaab alaxaadiidu asaabiqatu fi lbaabi qablah baabkan baabkii ka horreeyey ee namiimada ahaa axaadiidtii ku saabsanayd yaa kankadana isagana soo gelaysa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allau alay slam laa yuballignii axadu min asxaabii can axadin shay-a yaanu iga soo gaadhsiinin nin asxaabtayda ka mid ahe qof kaloo asxaabtayda ka mida waxba yaanu iga soo gaadhsiin iga sheegina fa inii uxibu anugu waxaan jeclay an akruja ilaykum inaan idiin soo baxo wa ana saliimu sadr anoo laabtaydu ay fayowda idin qalbifeeyow inaan idin soo baxo marka anoo qalbiga la buuxiyey oo qaarkiin muxuu ahaaye u qalbi xun inaan idin soo baxo ma jeceliyo waxba iyaan qofna qofuna qof iga sheegin rawaahu abu daawuud oo tirmidi abu daawuud iyo tirmidi baa xadiidkan kada wariyey waana xadiid daciif ah waxaa kaloo isaguna wariye axmed baa wariyey daciifna weeyaanu dacafahu fi daciif aljaamic الصaغيir wa mishkaat الmasaabiix wa gayrihima sababku ku daciifayna waxaa weye laba qof oo majhuul ah ayaa sanadkiisa ku jira baabu dami di lwajhayn laba wajiilaha cayda la caayay iyo la eedeeyey laba wajiiluhuna marka xadiidka soo socdaa tilmaami doonee waa ka muxuu ahay koox walbaba la jiray oo koox walbaba siday jecaysh marka uu la hadlo oo inuu iyaga ka mid yahay muxuu ahaaye u sheegto oo iyaga uu wax la wado mabda aan lahayn weeyaan qaala allahu tacaala yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum dadka iska qarinayaan allase iskama qarinayaan wahuwa macahum isagoo allana la jiro id yubayituuna markay barinayaan yani habeenkii ay ku muxuu ahaye goosanayaan maa laa yardaa min alqowl wuxuuna ka raalli ahayn oo hadal ah markay habeenkii ku heshiinayaan dadka waa kala dhuumanayaan oo waa sheeko gaabsanayaan laakiin alle oo la jooga si kama gaabsanayaan wa kaana allahu bima yacmaluuna muxiita allana wuxuu yahay kii hareereeya yani dhan walbaba ka jira dhan walbaba ka og aada og weeyaan waxa ay ku hadl ay samaynayaan waa tahdiid marka culus alle subxaana wa tacaala uu hadidayo marka qofka dulwaajahaynka yihiin labada qolo mid walbaba iska qarinaya kolkuu ta kale u tegaayo oo mid walbaba marka munaafiqnimo ayuu kula dhaqmaya وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم تجiduuna الناasa macaadin dadka waxaad ogaanaysaan inay hidooyin kale yihiin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu kuwooda jaahiliga ugu fiicnaa ee ugu akhyaarsanaa ee ugu gobannimo badnaa yaa islaamnimadiina sidii ugu akhyaarsanaa ugu gobannimo badan idaa faquhu hadday kasmaystaan hadday kasmaystaan oo diinta fahmaan sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan haddii ay kasmaysan waayaan kuwo kale oo jaahiligii ay ka fiicnaayeen oo ka akhiyaarsanaayeen ayaa ka akhyaarsanaan doona iyagoo muxaahaye kuwii sarreeyeyba hoos maraya kuwii hooseeyana saray marayaan sidii xadiidkii cumarna aan kusoo maray radi allahu canhu inuu dhahayo xadiidkaasu alla subxaanahu watacaala kitaabkan qur'aankaa dadna hoos buu ugu dhigaa dadna saru ugu qaada nas'al allah an yajcalana miman yarfachu bilqur'aan wa tajiduuna khiyaara annaas waxaad ogaan doontaan dadka kuwa ugu akhyaarsan fii hada sha'ni arrinkan kada arrinka uu sheegayaana marka waa madaxtinimada khilaafada weeyaan ashaddahum lahu karaahiya kooda ugu daran necbaansho u necb yahay iyo uu ka cararayo kaasaad ogaanaysaa oo kolka uu ilaah ku dhaco oo lagu qasbo oo la yidhaaho adaan kuu dooranay kolka hore uu ka cararayo oo mas-uuliyadeeda dareemaya kaasaad ogaanaysaan inuu dadka ugu fiican yahay oo kolkii uu qabto uu sidii mas-uuliyadeeda u dareensanaana u dadaalayo oo uu uga soo baxayo allana subxaanaه watacaala uu taageerayo sidii xadiidkii cabdiraxmaan ibni samura kusoo maray radi allahu canhuma watajiduuna shara annaas dadka ka ugu xunna waxaad ku ogaanaysaan dalwajhayni laba wajilaha aladii yaatii haaulaa'i biwajhin wahaaulaai biwajhin waana ka eh, kuwaana weji ula imaanaya kuwana weji ula imaanaya muttafaqun calayh sidii munaafiqiintii alle subxaana wa tacaala uu uga sheekeeyey oo kale ida laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inama naxnu sahzun iyo waidaa khala bacduhum ilaa bacdin qaaluu tuxadiu ilaa aakhiri alaayatayn marka sidaas kale weeyaan oo qolo walbaba inuu iyaga la jiro yuu iska dhigayaa markaas sifadaasuna waa sifa munaafiqnimo muttafaqun caleyh wacan muxamed bni zaydi ana naasan qaaluu niman baa waxay ku yidhaaheen lijadihi awowgii cabdullaahi ibni cumar ahaa radia allahu canhuma inaa nadkulu calaa salaatiinina anagu madaxdayaadaanu gallaa fanaquulu lahum waxaan ku dhahnaayoon kula hadallaa bikhilaafi maa natakalamu idaa kharajnaa min cindihim wax ka duwan waxa aan ku hadlayno kolkaan ka soo baxno wax iyaga raalligeliya oo iyaga aan ugu tamalluqayno yaan ku hadallaa kolkaan iyaga la joogno kolkaan ka soo baxnana si kalaan uga hadallaayo miyaa kuwa xunyihiinkida baan idhahnaa kolka horan waxaan wa ammaannaayo waxayaan muxuahayey eh, waxyaalaha ay samaynayaan baan u qurqurxinaa qaala markaasu wuxuu yidhi cabdullaahi radi allahu canhu kunnaa nacuddu hada nifaaqan calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu alayhi waali wasalam rawahu lbuhaariy munaafiqnimadaan munaafiqnimaan arrintaa ku eh, ku tirin jiray waqtigii nabiga sal allahu alay slm taasoo kale marka waxaa la rabaa inuu runta sheego runta inuu had iyo goor qofku sheego oo dadkaa madaxda ah uu u naseexeeyo oo waxay ku qalloocan yihiinna si farsamaa ugu sheego waxay ku hagaagsan yihiinna uu ku shajaco oo ku kaaliyo baa laga rabaa mooyaane inuu kolku iyaga la joogana u qurqurxiyo baatilkooda kolkay u ka soo baxana uu xanto maaha yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhadaءa lilahi walow calaa anfusikum sidaa la yidhi subxaana wa tacaala xadiidkan kada hadda waxaad moodaa sida uu u warinaayo riwaayadana ay u sheegayso inuu xadiidka muxuu ahay ninka warinaya ee goobjoogaha u ahaayee qisadaas warinaya inuu yahay moxamed ibnu zayd oo awowgii kolkii hadalkaa lagu dhahaayay uu la joogay ma aha ee arrintaas awowgii buu ka wariyay riwaayada soo socota oo lambarkeeduna uu yahay kun iyo lix boqol iyo sideed iyo toban yaana si fiican marka u sheegayso oo wuxuu dhahayaa can moxamed ibni zaydin can jaddihi cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma ana naasan sidaas weeye marka sidaasaana sawaabka ah sidaasa sawaabka aho ninkan gada la yidhaaha moxamed ibni zayd waa awowga loo yahayo marka qisadaasu ay dhacaysay awowgii su-aalka la weydiinayay ma aanu la joogin ee laakiin awowgii buu ka wariyey waxa weeyaan xadiid kalena marka wuxuu leeyahay man kana lahu wajhaani fi اdunyaa kana lahu lisaanaani min naar waxaana xadiidkaa wariyey abu daawuud ayaa wariyey can camaar bni yaasirin radi allahu canhuma waana xadiid saxiix ahoo saxaxahu اlalbani fi saxiix jaamic sagiir wa silsila اlxadiidi saxiixa ayb marka labadaa xadiid ayaa ninka dulwajhaynka la yidhaah a saddexdaa xadiid saddexdaa xadiid oo midna munaafiqe uu ka dhigay midna uu sheegayo in aakhiro uu yeelanayo laba carab oo naar a loo samaynayo midna uu sheegay marka inuu yahay sharu naas uu yahay saddexdaasaa ku filan qofka laba wajiilaha ah tahdiidkiisa iyo xumaantiisa baabu taxriimi اlkadib beenta xaaraamaynteeda qaala allahu tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaadan cilmi ulahayn yani ha ka hadlin waxaadan cilmi ulahayn <clears throat> ina samca wاlbasra wاlfaada kul ulaa'ika kaana anhu mas-uula wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid dhowr goor buu aayaddaa soo celcelinayaayo markaani wuxuu uga digayaa qofka muxuu ahaay inuu iskaga hadlo oo wuxuu ka hadlaya iska fudaydsado oo waa inuu ogaado in malaa'ig alla ay la joogto oo diyaar ahoo wax alla wixii uu ku hadlaba ku qorayo inay la joogaan hadhowna loo soo bixinayo weeya waa inuu ogaado qofku oo wuxuu huba mooya wax kale aanu ku sheekaynin telekutane iyo waxyaalahaas iyo inta la iska dhaafo qofku wuxuu hubo ee weliba uu og yahay maslaxa un inay ku jirto keliya unu ku sheekeeyo wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala alla alay slam ina asidqa yahdi ila albir waina albira yahdi ila aljanna waina alrajula layasdiqu xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa waina alkadiba yahdi ila alfujuur waina alfujuura yahdi ila annaar wain alrajula layakdib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba muttafaqun caleyh waana soo maray xadiidka oo raqam arbaca wa hamsiin baan ku soo maray xaggii baabu sidq xagga hora ayaan ku soo maray waxaa weeyaan runtu qofka waxay ku hanuunisay ay u geysaa ee u hogaamisa asabao ugu noqotaa inuu khayr falow ahaado qof khayrlow ah uu noqdo qof marka qof baa beriguna iyo khayrkuna jannadii qofka gaadhsiisaa marka sidaa macnaheedu waxaa weeyaan run sheegiddu inay waxyaalaha jannada lagu galo ka mid tahay ilaa wixii janna lagu galay oo berigii abay sabab u noqotaa shaygii saba shayga sababtiisa kii sabab usii runa sababbu u yahay shaygaas isaga ah waxaana kaloo marka uu sheegayaa run beentuna inay cagsigeeday tahay oo faasiqnima ay qofka gaadhsiinaysaa faasiqnimaduna naar bay gaadhsiinaysaa marka been beenaal beenaalanimadu waxay qofka u keentaa inuu naargalan noqdo leanna wixii naarta lagu galaya bay sabab usii noqotaa waxaa kale uu sheegayaa weliba xadiidku runtii iyo beentu inay yihiin wax la kasban karo wax la kasban kara inay yihiin yuu sheegayaayo qofku hadduu ku dadaalo had iyo goor inuu runta sheego runta un iska sheego uu yidhaaho naftiisa ku qasbo goorta dambe tabiici bay u noqonaysaayo carabkiisuba iyo qalbigiisuba been wax la yidhaahba ma aqoonayaan had iyo goor runtu iska sheegaya bahashii kalena sidaasoo kale wey beentuna وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رadي الله عnهma أن النبy صلى اه عل سلم qاal أربع man kuna fiihi kana munaafiqا khاalصa afar walxadood qofkay ku jiraan wuxuu noqonayaa munaafiq khaalis oo baraxla buu noqonayaa waman kaana fiihi khaslatun minhunna walax ka midii qofka ay ku jirtana kaana fiihi khaslatun min nifaaqin xataa yadacha walax munaafiqnimo ayaa ku jirta ilaa uu iska daayo maxay yihiin afartaasuna marka ida tumina khan haddii la ammaansado waa khiyaamaa waidaa xadada kadab markuu warrameeyana waa been sheegaa waidaa caahada qadar markuu axdi qaadana waa waa guub yeelayo oo ka baxaa waidaa qaasama fajar markuu doodana waa dambaabaayo oo dhaarbeene iyo eedeyn qofka iyo aflagaadeyn iyo markhaati beenaale iyo wax laaluush iyo waxaasuu isticmaalaa muttafaqun calayh waana soo marray xadiidku waqad sabaqa wuuna soo hormaray oo wuxuu ku soo hormaray raqam sitmiya wa tisciin buu kusoo horumaray waanu imaan doonaa raqam alfa khamsumiya wa amaaniya arbaca wa amaaniinna waa ku imaan doonaa qad sabaqa bayaanuhu maca xadiidi abi hurayrata binaxwi xadiidka abi hurayra isagoo lamid ahaa ee ka dhigaayey saashantada ka dhigaayey saddexda ka dhigaayey ee dhihi jiray aayat lmunaafiqi halaa kaas miciisana waa soo horumaray kaasna raqamkiisu wuxuu ahaa xadiidka abu hurayra ستمية تسعة وثمانين labada xadiisba ba marka inoo soo hormartay oo arrintantada iyada oo beenta xaraamaynteeda iyo inay tahay caado munaafiqnimo sheegaysa labada xadiisba waa isku raaceen marka khisaashaasun bay midna uu ka dhigay afar oo kan kada uu yahay oo waidaa khaasama fajartuna xadiidka abu hurayra aanu sheegin ka abu hurayrana saddexda hor u ka dhigay marka بن cabاasi رadي الله عanهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal man تxlma بxulm lm yarahu kullifa an yacqida bayna shaciiratayni walan yafcal qofkii muxuu ahay alaykum asalaam waraxmat ullah qofkii iska muxuu ahaye sheegta waxaanu ku riyoonin oo yidhaha xalay waxaasaa la itusaxa waa la ii arooriyey kaasaa la ii sheego waxyaalo sidaasa yidhaaha oo waxaanu aragoona ku riyoonin sheegto o yidha xasan ku riyooday waxa low kalifaa maalinta qiyaamaha laba shaciiradood inuu isku gunto laba xaboo shaciira loo dhibayaayo isku gunud baa la dhahayaa shaciirtuna waa midho oo qamadyada oo kale ah qamadyada nooceeda oo kale adiga ah <clears throat> labadaas oo kalena marka iskuma gunti karo labada shay isku guntami karaa inuu dherer ay leeyihiin baa lagama maarmaan ah marka laba xabadood oo badar oo noocaas oo kaleba inta loo dhiiba isku gunudadhaya iskumana gunti karo taasu mid weeyaan waman istamaca ilaa xadiidi qowmin qofkii dhegaysta dad sheekadood wahum lahu kaarihuun iyaguna ay necbaysanayaan oon raalli ka ahayn oo ka xanqarsanayaan suba fii udunayhi laanuku yowma alqiyaama waxaa lagu shubaa labadiisa dhagood rasaas la dhalaaliyey maar la dhalaaliyey ayaa dhagaha loogu shubaa aanuk iyo aanu qaaf laga dhiga labadaba isku mid weeyaan war saasa dhalaali maar la dhalaaliyey baa labada dhagood shafuuq looga siinaya oo naar lagu dhalaaliyey waman sawara suuratan qofkii suurad sawirana cudiba waa la cadaabayaayo wa kullifa waxaa lagu kalifayaay oo la amrayaa an yanfuqa fiiha aruux inuu nafku afuufo nafgeli baa la dhahayaa waa kan waxaad abuurtaye allaad isku shabahdaye allana wuxuu abuura waa waa nooleeyaaye noole baa la dhahayaa walaysa binaafiqin ku neefka afuufayoon waxaan jeedaa nafka afuufayoon nafgelin karana ma aha rawahu albukhaariy saddexda arrimood yuu xadiidkankadu ka hadlay midda hore uu yahay qofkii waxaanu ku riyoonin waa ku riyooday yidhaahaayo dembigu uu leeyahay dadka qaarkood baa laga yaabaa weli weeye ha lagu yidhaahaayo iyo waxyaalahaas inay u yidhaahaan waxaasaa la itusay iyo waxaasaa ku riyooday iyo badiyaan waxyaalaha sidaas oo kalea ayb sababka marka taas cadaabka weyn uu u leeyahay sidaa dembiga kabiirada uu yahayna waa caddaynaya xadiid hadda ka hor aa soo maray oo mise laba xadiid iyabayba ahayn oo sheegayay ru'yada saalixadiihi inay tahay juz min ajza'i nubuwa marka qof nebinimo sheegtay qof nebinimadii ka been sheega oo nebinimo sheegtay oo waxyoon loo waxyoonin sheegtay ayuu noqonayaa juz nebinimo nin sheegtay buu noqonayaa marka qofka alla ku been abuurto oo isagoo waxay kusoo degan yidhaahaa ewaxay igu soo degayna alla subxaanahu wa waa ka sheegay inuu yahay inuu dadka ugu been badan waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw qaala uxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay waman qaala saunzilu midla ma anzla allah qofkaas yaa ka dulmi badan yani ma jiro wax ka dulmi badan daalim wuxuu noqonayaa min adlami الظaalimiin ah midda kalena waxaa weeyaan dad ka xanqarsanaya oo sheekadooda iska haysta oo iyaga isaga si aan jeclayn oo uu ka tuhmay sida iyagu isla sheekaysanayo in lasoo dhexgalayo in la dhegaystiyo inaanu rabin muxuu ahaaye dembiga uu leeyahay ka saddexaadna waa suurada musawiri musawiridda dembiga ay leedahay iyo ciqaabta ay leedahay saddexda arrimood buu ka hadlayay marka qofkan kale qofkii dhegaysta dad sheekadood oo aan ka raalli ahayn inay dhegaystaanta waxaa kolka iyada laga soo reebayaa qofkii looga baqaayo oo calaamaad lagu arkay inuu muslimiinta wax sharqood iyo dhibaato iyo waxyaalahiis oo jaasuus inuu yahay iyo waxyaalaha sidaasa ah lagu tuhmaayo kaas marka in taxta riqaaba laga dhigo oo telefoonadiisa la dhegaysto oo warqadaha u imaanaya la la akhristo oo dadka uu la kulmaayay iyo mxua waxyaala sidaasoo gurigiisa lagu rakibo alaabta wax lagu dhegeysto iyo qofkii markaa looga baqaayo inuu muslimiinta dhibaato ugeysta weeyaan ama wixii kale dadka caadigooda iskaga sheekaysanayaan iyo taas weeyaan marka xaraamnimadeeda tan musawirkana waxa weeyaan wixii shay noolo ah oo xubnihii uu ku noolaan lahaa gaar ahaan madaxu madaxu uu ku yaallo jirka intiisa kale oo la sawiro hadduu madaxu aanu ku oolin waxaa weeyaan isagu kolkaas kuma jiro oo waxaan naf lahayn isaguna sidoo kale weeye geedaha iyo ubaxyada iyo buuraha iyo badaha iyo daruuraha iyo waxyaalahaas iyo kuma jiraan laakiin wax noolo ah oo kaamil ah marka waxaan musawirada loo baahan yahay ee <clears throat> ama qofka shaksiyadiisa garashadeeda looga baahan yahay ee taysaraha iyo baasboortaha iyo shahaadooyinka iyo waxyaalahaas mxuu ahay documentooyinka iyo lagu gartaa inta looga baahan yahay dee madaxa iyo inahaas un weeyaane inahaas marka iyadu maslaxa ku jirto oo kuma jirto almuhimu waxaa weeyaan sheekh sheekh alalbani kitaabkiisa aadaab zufaaf la yidhaaho wuxuu sheegaa musawirka kii maslaxa iyo dani ay ku jirto maslaxadaas iyo dantaana si kale aan lagu gaari karaynin waa u banaanya waa bannaanya sida marka raajitada iyo kuwaka la iska qaaday iyo xubnaha daakiliga iyo ama qofkii oo dhan la sawirayay iyo waxyaala noocaas oo kale ah iyo kan taysarayaasha iyo waxaya lagu dhegjisay iyo kuwaasu kuma jirtaan laakiin kuwankada albamka la gashada iyo kuwa derbiga la sudha iyo haysashadooduna waa xaraam oo guriga yaallaan malaa'ig ma soo gelayso qaadidooduna xaraam weeyaan iibkooda iyo qiimahooduna xaraam weeyaanoo ka iibsanaya iyo ka laga iibinayaba labaduba xaraam bay ka yihiin kana waa tadiicu lmaal weeyaano maalkiisi u lumiye weeyaan maalka e, dayacadiisuna waa kaan soo marray inay xaraam tahay kanuna marka e, muxuu ahay lacag xaraama buu cunayaa rawaahu الbukhaariي kana wuxuu mar labaad buu isna soo noqon doonaayo raqam alfa sitmiya waaxid wa hamaaniin ayuu ku soo noqon doona wataxallama ay qaala inahu xalama fii nawmihi wara'aa kada wa wakada wahuwa kaadu isna u been sheegayo wاlaanuku bilmadi a la yidhah anuk aan la dhihin wadami الnuuni watakfiif اlkaaf wa huwa الrasaasu اlmudaab waa maarta la dhalaaliyo weeyaan وعn ibni cmr radي allahu canهuma qaala qaala الnabiyu slى اllahu عalيyh wali wslam afra lfira beenaha ka ugu been badan fira waa jamcu firya firyaduna waa iftiraax been abuuradka weeyaan been abuuradka ta ugu beensanu waxa weeyaan an yuriya arajulu caynayhi maa lam tarayaa inuu ninku tusiyo ishiisa indhihiisa waxayna arag waxaasaan arkay uu yidhah waxaanu arag inu yidhah waxaasaan arkay taa weeyaan waa kii taxallulka hadda uu xadiidkii horena sheegay rawahu الbukhaariي wmacnaahu an yaquula ra'aytu ma fi ma lam yara وعan samurata bni jundubin radيa allahu canhu qaal waa xadiid dheera xadiidkan kaduna oo waxyaalo fara badan ku saabsan manaam rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu ku riyooday oo waxyaalo fara badan oo dunuubta dadku ay sameeyaan ah la tusiyey ciqaabta ay leeyihiin oo taana ay ka mid tahay muxuu ahaye manaamka laga been sheego iyo beentu ay ka mid tahay andhow beentu ay ka mid tahay xadiidkan kada isna isaga oo gaaban oo soohna kusoo xawaaliyey meeshantada kusoo xawaaliyey yuu noo soo hormariyay alimaamu الnawowi radi allahu canhu raqam alf wa ثulثumiya و tamaanta cashar hadduu isagoo kaamil ah marka sheegaya wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla wuxuu ahaa mima yughiru kii badiya buu ahaa an yaquula liasxaabihi inu asxaabtiisa ku yidhaaho markuu salaada subax uu tukado sida xadiidka ibni cumarna aan kusoo marray hal ra'aa axadu minkum ru'ya min ru'ya qof idin ka mid yahi wax ru'yaa ma arkay fayaqusu calayhi man shaء allahu an yaqus qofkii un alla uu doono inuu uga sheekeeyo ru'yadiisa yaa uga sheekaysan jiray wainahu qaala lanaa data hadaatin aroor buu wuxuu nagu yidhi kolkii intuu dadkii weydiiyey wax sheegan la waayey buu wuxuu yidhi inahu ataani laylata aatiyani laba qof baa ii yimid yani laba malagoo laba nis ka soo dhigay wainahumaa qaala lii waxay yidhahaan inطaliqna raac wa inii inطalaqtu macahumaa waan raacay wa inaa ataynaa waxaan soo maray calىa rajuli nin oo muضajicin oo jiifa dhacdiid u jiifa waidaa aakharu qaa'imun calayhi bisakra waxaan aragnay isagu oo qof kale uu dhagax weyn la kor taagan yahay waidaa huwa yahwii uu ku sii deynayo bisakrati dhagaxii lira'sihi madaxiisa kusii deynayo fayalaqu ra'sahu fayalaqu ra'sahu madaxiisa uu kala jabinayo laba uu kala noqon burburinayo dhagax weyn intuu kusii daayo fayatadahdahu alxajaru dhagaxi baa wilaan wilanaya haahunaa xaggaasuu wilaan wilanaya fayatbacu alxajara dhagaxii buu raacaya oo uu soo qaadanaya fayaaquduhu waa soo qaadanaya falaa yarjicu ilayhi kuma soo noqonayo xataa yasixa ra'suhu kamaa kaan ilaa madaxiisa uu fayoobaado siduu ahaa intuu dhagaxa soo qaadanayay yuu madaxiisa isa sii qabsaday oo siduu ahaa uu ku noqday uma yacuudu calayhi waa kula noqonayaa oo dhagaxii buu ku dhufanayaa fayafcalu bihi mila maa facala almarata اlأuulaa markii hore siduu u galaybu haddana u galaya qaala wuxuu leeyay rasuulka sal ly slam qultu lahumaa waxaan ku idhi labadii malay subxaana allah subxaana allah yani isticlaam weeyaan weynaysi la marka waxyaalaha dikriga ee subxaana allah iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo in macno kale loogu isticmaalo oo wax muxuu ahay lala yaabayo iyo wax la weyneynayo iyo wax la jeclaysanayo waxaa kacabirido loogu isticmaalo inay banaanta tusinaya <clears throat> maa haadaani labada nin maxay yihiin qaala lii waxay yidhahan inطaliq inطaliq soco soco soco yani weliga qisada akhirkeedii lama gaadhin kolkaan qisada kuu dhammayno kolkaasaan kuu fasiri doonaa weeyaan faاnطalaqnaa waan soconay faataynaa calىa rajulin mustalqin liqafaahu waxaan ku soo baxnay nin oo qadaadkiisa u dhacdiida wa idaa aakaru qaa'imun calayhi bikalluubin min xadiid bir oo kalluub ah birta soo qaroofane tashribka iyo lasoo suray iyo kale baa kalluub la yidhaahay nin bir sidaas uu la kor taagan yahay wa idaa huwa ya'tii isagoo u imaanaya axada shiqay wajhii wejigiisa labadiisa dhinac midood buu imaanayaa fa yusharshiru shidqahu wuxuu jeexayaa qowlalkiisuu jeexayaayo cankuu ka jeexaya ilaa qafaahu ilaa qadaadka wa min minkharahu sandulkiisana sanka daloolkiisa min kharlayda wuu jeexayaa isagana ilaa qafaahu ilaa qadaadka wa caynahu ishiisana waa jeexayaa ilaa qafaah sidaasuu ku wadaya uma yataxawalu ila aljaanib alaakhar kolkuu dhinacan kada sidaa u galo yuu dhankii kale u wareegayaa fayafcalu bihi midla maa facala biاljaanibi alأwal dhinacii hore siduu u galay buu ku samaynayaa famaa yafruqu min dalika aljaanib dhankaa isaga ah dhinka labaad ah kama faaruqayo ma dhammaynayo xataa yasixa dalika aljaanibu kamaa kaan ilaa uu fayoobaado dhinacii hore oo siduu markii hore la jexjeexin u ahaa uu ku noqdo uma yacuudu calayhi waa ku noqonaya oo wajaxaya fayafcalu mila maa facala fi lmarati اlأuulaa siduu markii hore yeelay buu yeelaya mar hadba dhinaca u wareegaya intuu dhinaca soo jeexjeexayo yuu dhinacii kalena sii fayoobaanaya qaala qultu subxaana allah maa haadaani labada nina maxay yihiin qaala lii waxay yidhahaan inطaliq inطaliq faاnطalaqnaa waan soconnay faataynaa calaa mihli tannuur wax tinaarada oo kale ah dhis sida tinaarada oo kale ah yaan u nimid oo ahaayey xagga xagga dushana ka dhuuban xagga gudahana ka ballaadhan fa axsabu waxaan u malaynaya buli raawigu annahu qaala inuu yidhi faidaa fiihi laqatun waaswaat buuq iyo hugun iyo codod yaa kasoo baxaya wawhid iyo qayle iyo faطalacnaa fiihi waan qooraansannay faidaa fiihi rijaalun wanisaaun curaah waxaan aragnay isaga oo rag iyo naaga qaaqaawana ay ku jiraan waidaa hum yaatiihim waxaan aragnay iyagoo uu uga imaanayo lahabun olol holac uga imaanayo min asfala minhum meel ka hoosaysa dab olol dabbaa hoosta uga soo baxaya oo kor ugu soo baxaya faidaa ataahum dalika lahab holocaasu markuu u yimaado dawdaw way buuqaan way qayliyaan qayl isku daraan qultu markaasaan waxaan idhi maa haaulaa'i kuwanu maxay yihiin weliba waxay riwaaya kale sheegaysaa holacaasu markuu soo maraba kor holocaas usoo tuurayaayo markaas afka imaanayaan ilaahay ku dhawaadaan inay ka soo baxaan markaasuu malag kor taagan oo burus weyn haystaayo ku dhufanaya hoos ugu celinaya sidaa lagu warinaya lagu celinayo kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min gamin uciiduu fiiha qaala lii waxay yidhaaheen inطalq inطalq soco soco weli lama gaadhine faاnطalqnaa waan soconay faataynaa calىa nahrin webi baan u nimid xasibka aan u maleeyey annahu qaala inuu yidhi annahu kaana yaqulu inuu dhihi jiray axmara oo guduudan midla dami dhiig oo kale biyihiisu dhiig oo kale ay yihiin waidaa fi nahri waxaan ogaanay isaga oo webiga uu ku jiro rajulun saabixun yasbax nin oo dabaalanaya oo soo dabaalanaya waidaa calaa shati nahr webiga e, qarkiisana uu taagan yahay rajulun nin qad jamaca cindahu xijaaratan kasira dhagxan fara badan hortiisa ku urursaday waidaa dalika saabixu yasbax maa yasbax isagoo uu wuxuu soo dabaalanaya kii webiga ku jirayba intii u dabaasha soo dabaalanaya soo dabaalanaya soo dabaalanaya webigan ka bax buu isleeyahay dhiigan iyo waxaankadiiyo ka bax buu isleeyahay ninkii muxuu xeebta taagnaa xaggiisa usoo dabaalanaya uma yaatii dalika aladii qad jamaca cindahu lxijaara wuxuu imaanayaa ninkaas dhagxanta urursaday buu imaanayaa fayafgaru lahu faahu yani yaftaxu lahu faahu afku u qaadaya markuu soo gaaro kii dhagaxanta haystay afka u furaya fayulqimhu wuxuu afka ugu ridayaa xajaran dhagax fayanطaliqu waa noqonayaayoo fayasbax wuu sii dabaalanaya uma yarjicu ilayh markaas kusoo noqonaya kolkuu dhagax afka ugu ridu dib u cararayaayo haddana markaasu kusoo noqonaya kamaa rajaca ilayhi kulamaa rajaca ilayhi mar alle markuu kusoo noqdaba faqara lahu faahu afkiisu u furayaa faalqamahu xajaran dhagax buu afka ugu ridayaa qultu lahuma waxaan ku yidhi maa haadaani labada ninna maxay yihiin qaala lii waxay yidhahaan inطaliq inطaliq faاnطalqnaa faataynaa calىa rajulin kariihi almar'a mar'a yani aragtida weeyaan nin oo mandar fool xun leh ayaan ku soo baxnay ow mise waxau yidhi kaakrahi maa an taraa'i rajula mar'a intii u nin aada aragta ka ugu mandar fool xuno mandarkuusi ugu karihsan yahay ah yaan aragnay aad u foolxuno muuqaal foolxun leh waidaa huwa cindahu naarun yaxushuha waxaan aragnay isagoo agtiisa dab uu yahay uu shidayo oo shidaalka iyo dabka qoryahaas ku raacinayo wayascaa xawlahaa hareeraheeda u socsoconayo ku wareegaysanayo qultu lahumaa waxaan ku yidhi maa haada kanuna muxuu yahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh